bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعdu waxaan meeshaan ku aqrinaynaa in shaء allahu taعaalى risaaladan la yidhaahdo qawaacid اlcilal وaqaraa'ن الtarjiix cilalka qawaacidkiisa iyo qaraa-inta wax lagu tarjiixiyo oo lagu rajaxo waa risaalo yar oo uu iska leeyahay caadil ibn cabdishakuur azuraqi dhowr risaalo oo xadiidka ku saabsan buu leeyahay dabaqaat اlmukhiriin iyo dawaabit اlwasfi bاtadliis iyo middan iyo ayuu leeyahay marka middan ayaan kasoo qaadanay si ay u noqoto tadbiiq ama ay tadbiiqa marka la tadbiiqinayo qawaacidkii aan wax ku tadbiiqi lahayn maadaama ay tahay si ay noogu fududaato ayaan isaga soo qaadanay marka inaan daraasayna aan ugu talagalnay maadaama aan kutubu yacni alxadiid aan daraaseyno kutub sita gaar ahaan kutubtaa sitadana loogu imaanayo cilalkii oo tadbiiqsan mararka qaar ardaygu marka wixii uu mustalaxana xuduuddii oo musطalaxa kusoo bartay haddana qawaacidkii cilalka gaar ahaan wixii culimmadu ka yidhaahdeen oo kale intaa marka uu ku darsado xadiidkii iyo isagoo muطabaq ah oo la dabaqay cilal qawaacidkaas iyo erey bixinahaas iyo isagoo iyadoo tadbiiqsan marku helo fahamka iyo ayaa aada u fududaanayo kan iyo marka waxaan isleeyahay risaaladan iyo haddii lagu daro risaalada la yiraahdo dabaqaat lmukhiriin aaday u fiican tahay waayo dabaqaat lmukhiriin qeyb wej ka mida owjuhda cilalka lagu barto ama yacni lagu soo saaro yay ka mid tahayba marka bacda almuqadima markuu muqadamo kooban uu sameeyey ka bacdi waxaan ka bilaabaynaa marka tacriifu lcila safxada toddobaad kitaabka marka xaraf xaraf u laqbayn mayne waxaan ka raacaynaa muhimadda iyo wixii markaas yacni u baahan in la tafatiro ayb marka tacriifu lcilla cilladii tacriifkeeda waa meeshaan marka hore cilladou tacriifinayaa luqatan waisطilaaxan luqatan marka kitaabkaas dhulka ka qaada soo kitaab maahankaas marka e, cilalka lugatan iyo isdilaaxan labadaa calaaqada ka dhexaysa maadaama ay labadaba isu baahan yihiin ayuu marka hore ka bilaabayaa marka cilada tacriifkeeda <coughs> alcilatu fi lluga wuxuu yihi qaala fi lqaamuusi wuxuu ku yihi qaamuuska walcilatu bilkasri almaradu waa jirada calla yacilu wactalla wa acallahu allahu tacaalaa alla jirisiiyey fa huwa mucallun isagu waa mid la jirisiiyey wa caliilun weeyaan mid jiran caliil waa faciil walaa taqul ha dhihin buu yidhi macluulun macluul ha isticmaalino calaa zinati mafcuul ha ku keenin leanna wuxuu rabaa inuu yidhaaho ficilkiisa acalla ama callala yaa ficilkiisa acalla ah haddii marka maadigiisu acalla uu yahayna fahuwa mucallun in lagu keeno marka ayb marka macluul ha ku keenin buu yihi waa diiday marka wuu falanqeyd doonaa warkan wa qaala الnawawiyu alimaamu الnawowi waxa uu yihi can macluul ereygaas wuxuu ka yidhi huwa laxnun waa laxni wa tabicahu الsuyuuطiyu suyuuطina waa ku raacay baynamaa cabara bnu salaax xilli ibnu salaax uu ku cabiray biqowlihi walmacluulu marduulun ibnu salaax wuxuu yidhi almacluulu isticmaalka macluul loo isticmaalo inuu xadiidka cilaysan yahay marduulun waa mid markaa yacnii foolxun la fool xumeeyey cinda ahli alcarabiyati wallugati ahlucarabiyada iyo luqada agtooda marka ibnu salaaxnada inay xun tahay buu toos u tilmaamay alimaamu nawowi laakiin laxni waayuu yidhi xoogaa waa ka yar dadbay afka oo wuxuu isticmaalay laxni farqi baana u dhexeeyo laxnigu waa dhici kartaa inay wax uun isaga yimaadaan luqo qaliil ah inay isaga timaado laxnina la yidhaahdo waa dhacdaa laakiin marka la yidhaahdo walmacluulu marduulun cinda ahli اlcarabiyati wاllugati waa eber waa macnaha isticmaalkiisa wacallaqa alciraaqiyu alxaafid alciraaqi wuxuu tacliiqiyey calaa dalika kaagaas biqowlihi uu ku tacliiqiyey wاcturida calayhi biأnahu qad xakaahu jamacat min ahli اlluga ibnu salaax waa la ictiraaday waxaana lagu ictiraaday jamaaco culimada luqada ka mida ayaa sheegay oo sidaas macluul ayaa laga hayaa minhum waxaa ka mida quطrb baynamaa xakaahu اllabliy wاljawhariy fi الصaxaaxi jawhari kitaabkiisa aلصaxaax wاlmuطariziy fi اlmugrib isagana kitaabkiisaas sida uu sheegay ayb uma qaala dabadeed marka uma qaala alciraaqiyu ciraaqi wuxuu yidhi waاljawaabu can اlmusanifi marka ibnu salaax wuxuu sameynaya ee ciraaqi hadalkii ibnu salaax in la ictiraaday buu sheegay wixii lagu ictiraadayna waa sheegay isaga marka maxaa loogu daaweynaa marka warkiisa ictiraadkaas maxaa looga celin karaa wuxuu leeyahay waljawaabu can ilmusanifi iyadoo musanifka xaggiisa lagaga jawaabayo ey ibna salaax annahu laa shaka wax shakiya kuma jiro fii annahu daciifun inuu yahay horta in xakaahu bacdu man sanafa fi lafcaali kabni اlquuطiya waxaa la leeyahay buu leeyay waa daciif inkastoo uu sheegay afcaasha iyo tasriifaadkooda iyo dadka ka waramo wax ka qoray qaar ka mida sida kabni lquutiya marka waa daciif iyo waa marduul ah laba kale ah marka marduulkii waa ictiraadkiisu waa waa hadalka marka ibnu salax uu cabirayo waa marduul cinda ahli اluga yaa la ictiraado ictiraadkaas waa wajiih ayib laakiin inay daciif tahay warkiisa isagu marduulku inuu u jeedo daciifna maadaama ay dhici karto daciifku asaga in loogu tawjiihiyo waa sax uu leeyahay in kastoo wax kastoo marka la sheegay luqa luqa ahaan loo sheegay maahan inay saxeix tahay waqad ankarahu hayru waaxidin min ahli lugati ayaa inkiray kabni siidah oo kale waalxariiriy iyo wagayrihimaa ayb kuwayaalkaas oo kale ayaa iyaguna markaa yacni inkiray oo a'imadaa inkiriddooda dacfi bay tuse wa fii maa qaalahu nadarun marka wuxuu yidhi ninka musanifkan kitaabka qorayaa watee risaalada warka uu yidhina nadar baa ku jira walacalla qowla zarkashiy aqrabu hadalka zarkashi nukadkiisa nukad calaa kitaabi ibni salaax ou ku sheegay baa laga yaabaa inuu ka dhowaanshiyo badan yahay kan kiisan ciraaqi xaysu qaala markuu yidhi zarkashi wasawaabu annahu yajuusu sida sawaabka waxaa bannaan an yuqaala in la yidhaha callahu zarkashi marka isaga wuxuu leeyahay waxaa sawaab ah inay bannaan tahay callahu in la yidhaha callahu marka la yidhaha marka fahuwa macluulun waayo marka min alcilati yaa laga keena walictilaali iyo jirashada ilaa anahu qaliilun zarkashi wuxuu yidhi laakiin waa luqo qaliil aho yar way wayashhadu lihadihi alcilati ciladan waxaa uu markhaati kacayo qowluhum caliilun ay dhahayaan kamaa yaquuluuna qatiilun wa jariixun qatiil bimacnaa maqtuul soo maaha jariix bimacnaa majruux soo lama dhaho caliilna waa dhahan oo faciil ah faciil bimacnaa mafcuul caliilun bimacnaa macluul ayb wadahara bimaa dakarnaahu wixii aan sheegnay marka waxaa muuqday buu li waxaa kusoo daahiray ana qowla almusanifi uu yidhi marduulun ajwadu min qowli nawawiyi waa ka wanaag badan yahayba buu ku leeyahay hadalka nawowi fi ikhtisaarihi gaabnaantiisa lala qabo oo uu yidhi laxnun alimaamu nawsa laxnib ou sheegay muta marduulkaaba ka wanaag badan buu leeyahay ayb lianna alaxna waayo laxnigu saaqidun gayru muctabarin ilbatta laxnigu waa saaqid waxaan la ictibaarinaynin bikhilaafi almarduuli wa amaa qowlu lmuxadiiin marduulkusa waa khilaafsan yahay wa amaa qowlu lmuxadisiina muxadisiinta qowlkooda ay yidhaahdeen callalahu fulanun bikada hadda wuxuu ka baxay u fiirso macluul iyo mucallun mucallun iyada cidna ma haysato min acalla yucillu fa huwa mucillun wa huwa mucallun iyada cid ma haysato laakiin macluulkii baa lagu dheganaay oon ka soo warramay erey kaloo haddana keenayayo muxadisiinta qaarkood waxay isticmaalaan hada xadiiثu mucallalun ayay leeyihin mucallalun markay dhahayaan ficilku waa callala callalahu fulanu bikada huwa gayru mawjuudin fi luqa luqada maba laga hel uu leeyahay callala oo macnahan tacliilka yani cilaynta wadato iclaalka wadato luqada maba laga helaba wainamaa huwa mashhuurun cindahum agtooda callala waxay uga shuhrowday bimacnaa alhaahu bishay-i buu ku mashquuliyey washaqalahu waa ku shuqliyey min tacliili الsabiyi biacaami cunuga in cuntada lagu sasabo callala asabiya biacaam cunugiibuu cuntada ku sasabay marka laba kelmado laba macno waay marka yay noqonayaan laakina isticmaala almuxadisiina laakiin muxadisiinta isticmaalkoodu lahu fi hada almacnaa calaa sabiili اlisticaarati lahu ay isticmaalaan kan fii hada almacnaana ay u isticmaalaan cilada calaa sabiili اlisticaarati isticaara ahaanay u isticmaalayaan buu leeyahay marka yani luqada un ugu fiican waa acalla in laga bixiyo oo fahuwa mucallun la dhaho xadiid waaqdamu man wajadtuhu istacmala kalimata macluulin bimacnaa mariid miman yuxtaju bikalaamihi fi اllugati maca alcilmi waalimaamati fi اddiini alimaamu الshaaficiy wuxuu leeyahay inta aan helay aniga dadka isticmaalay yani kan ugu horeeyo cidda ugu horeyso oo aan helay inuu isticmaalay kelimatu macluul bimacnaa mariidna oo u isticmaalay dadka kalaamkooda luqada loo xujaystana ah maca alcilmi waalimaamati fi diinina lala qabo alimaamu shaaficiy imaamu shaafici marka imaamu shaaficida luqadiisa kalaamkiisuna xujo waayahay oo luqada waa lagu xujaystaa baaric buu ku ahaa imaamo iyo diqa oo xagga sharciga iyana aada buu u yaqaanay saa ugu horeeya uu leeyahay macluul wax mariid u isticmaalo xaysu qaala fi kitaabi rahni buu wuxuu ku yidhi min kitaabihi اlum waman yajuusu irtihaanuhu halaaثu asnaaf dadka inay rahan qaataan shay u rahan qaataan ay bannaan tahay saddex nooc waaye صaxiixun wa aakharu macluulun wa aakharu faasidun wa aakharu macluulun tou ka rabaa ilaa an qaala fahada الrahnu الصaxiixu aladi laa cilata fiihi buu yiri inuu midkan uu leeyahay wa aakharu macluulun mariid inuu ka wado fahada huwa fahada الrahnu الصaxiixu aladi laa cilata fiihi wax jira aysan ku jirin wa ama almacluulu buu yihi marka rahantii saxiixa ahayduu sheegay wa ama almacluulu haddana almacluul maxaa laga wada midii jiranayduu ka wada marka mar haddii wax jiran loo isticmaali karo macluul la dhihi karo hada xadiiثun macluul sax waayo marka ay xadiiثun mariid baa laga wadaa mugta fahada الnasu naskani yaruddu calىa kuli man ankarahu luqatan luqa ahaan qofkii uu inkiray oo dhan naskaana radinayo uu leeyahy mar haddii shaafici ku hadlay faallafdatu صaxiixaة waa mid صaxiixa luqatan laakinahaa qaliilaة اlisticmaali isticmaalkeedaa yar lidaa fahiya gariibat gayru fasiixatin waxaa la leeyahay marka waa gariiba fasiixo ma aha laakiin qalad waa la dhihi maayo ayb waaqdamu man wajadtuhu istacmala lafda lafdata mucal qofkii ugu horreeya mucal isticmaalay oo aan arkana huwa alcuqayliy waa alxaafid alcuqayli kitaabkiisa aducafaa waa mawsuuco dhan waayo oo afar mujallad meelahaas way ka badanna waa jirtaa iyadoo ah waa mawsuuco marka dadka ducaf majruuxiinta laga fiiriyo wahiya saxiixatun iyadu waa luqo saxiixaa amaa lafdatu macluul faqaliilatun cinda asalafi min almuxadisiina waa ku yarayd fii maa yadharu sida muuqanayso intaas luqa ayuu uga baxay alcilatu fi listilaax cilada maxaa istilaaxa lagu yiraahdaa marka la joogo musطalaxa nusatu nadarka weliba ama nuqbaha wuxuu sheegi jiray markuu ka hadlaayo xadiidka marduudka ah laba shay unbuu marduud ku noqdaa imaa lisaqdin ow dacnin ama sanadka inay wax ka dhacaan ama inay dacni uu imaado la duro raawi ay dacnun fi raawi dacmigiina marka wuxuu u kala qaaday waatuu toban sababood ku sheegay shanna dabdigay u laaba jirtay shanna cadaaladda kuwa dabdiga u laabta waxaa ku jiri jiray oo wahamihi weliba wuxuu yidhi wahamku inu tulica bilqaraa'ini wa jamci turuq duruqda marka la jamciyo oo qaraa-in iyo la fiiriyo haddii waham lasoo saaro qalad iyo wax ay imaadaan waa mucal waa xadiid marka cilaysan u ahaan jiray adoo marka sidaa og alcilatu fi lisطilaaxi carafa alciraaqiyu ciraaqi wuxuu tacriifiyey alcilata cilada fi manduumatihi اlalfiya ayuu ku tacriifiyey biqowlihi wahiya cibaaraة can asbaabin طarad fiiha gumuud wakhafaء aharat wuxuu yihi ciladii cibaaraة can asbaabin waa asbaab darad soo derisay oo yacni fiiha yani cilad markaa yani ama matnigii ama sanadkii iyo iyay ku imaanaysaa kusoo cusboonaanaysaa ayb humuudin oo qarsoon humuudin wa khafaain qarsoon taas oo marka atarad weliba iyada wax saameynaysa laba shay baa marka hadda warkiisa aan ugu muhiimsanoo humuudka Eh, yani fiiha gumuudun wa khafaaun aharat gumuud iyo khafaa waa isku hal un cilladu marka waa inay qarsoon tahay hadday marka qarsoon tahay midda daahirada eh iska muuqato cillo isdilaaxan muxadisiinta ma la dhaho weliba muta ayib ayb atharad iyadana marka waa qeyd labaad waayo oo cilladu haddaynan wax saameyneynin oo aynan qaadixo ahayn cilla qaadixa hayru qaadixa jir hadday qaadixo aysan ahayn iyada markaas cillo lama dhaho isdilaaxa culimadii dambe isdilaaxa mutaqadimiinta cillo waa ku tahay ayb marka cilladii laba rukni bay ka kooban tahay waa maxay humuud ama khafaa tan labaadna waxa ay tahay qaadixa inay tahay oy wax dhaawacayso wahiya cibaaratun fa waxaa laga qaadanaa mima qaala waxa uu yidhi ana alcilata cilada sababun khafiyun sabab qarsoon waay waqaamidun oo qarsoon mu'ahirun oo saameynayso fi lxadiidi xadiidka alladii xadiidka oo daahiruhu salaamatu daahirkiisu ay nabadgelyo u muuqdo cillo inuu ka nabadgalay oo u muuqdo falilcilati ruknaani ayay leedahay humaa alkhafaau waalgumuud qarsoonaan labo alqadxu fi lxadiidi iyo xadiidka inay dhaawacdo sanadan ow matnan sanad ahaan ama matni ahaan wayalzamu calayhi waxaa laazimaya anahu in takhallafa axaduhumaa midkood marka tacriifkan waxaa ka laazimayo labadan midkood haddii uu dib maro la waayo falaa yusama alxadiidu mucallan xadiidku mucal lama dhahayo isdilaaxan wahada atacriifu aladii istaqara mu'aharan tacriifkanna waa tacriifkii gadaal dambe sugnaaday wahuwa maa saara calayhi gaalibu alculamaa waana midkay culimada badankood ku socdeen yukhasisu alcilata cilladou gaar yeelayaa wayaxsuruhaa waa soo koobayaa biwasfayni buu kusoo koobaa laba tilmaan ama saabiquuna culimmadii horese min almuxadisiina muxadisiinta ka mida fa ina alcilata cindahum acamu mima ishtahara bacdu iyaga agtooda ciladu waa ka caamsan tahay wixii gadaal ka caam baxay fa hiya kullu maa ahara waa wax walboo saameeyo walow lam yaqdax yownanba dhaawicin fi lxadiidi xadiidka sanadan ow matnan iyo yoaan u dhaawicin lafdan ow macnan yownan u dhaawicin dahara am khafiya ha qarsoonaado ama ha muuqdo ha muuqdo ama ha qarsoonaado wax allaale wixii xadiidkaba ku imaado sanad ama matni lafdi ama macno ha muuqdo ama ha qarsoonaado iyagu cilay u yaqaanaan ilaa mararka qaarkood xadiidku hadduu saxiix yahay xagga maqhrajka laakiin muxkam uunan ahaynoo ou mansuuq uu yahay tirmidi waxaan kusoo marnay inuu xadiidka saas oo kale xadiidka cillaysanaan u jeedaa inuu marka ama yacni kan mansuuqa ah inuu markaa yacnii ou saas oo kale uu tilmaamayo ayb oo mansuuqa macluul uu tirmidi ku tilmaamayo mar haddaan ba lagu camal falaynin oo aan ounan muxkam ahayn isaga marka macluulo iska dhahayaan isdilaaxa mutaqadimiintu waa waasac xayثu najidu fi kutubi اlxadiidi wاlcilali baan waxaan ka helaynaa alkahiira in badan min tacliili axaadiida axaadiid cilayntooda bigayri maa taqadama wixii soo hormaray waxaan ahayn lagu cileeyo fi tacriif lawali kusoo hormaray fa yucalliluuna waxay ku cilaynayaan bicilalin gayri khafiyatin mararka qaar cilo aan qarsoonayn mid iska muuqato bal fii gaayati ka raawi lmatruuk waxay leeyiin hada xadiidun mucallun fiihi fulaan fulaankiina waa matruuk marka xadiidku inuu qof matruuga ku jiro cila daahira haddana cilay ku sheegayaan wa yucalliluuna bigayri qaadixin mararka qaarna waxay ku cilaynayaan cilo gayru qaadixa ka takyiiri saxaabiyi saxaabigii baa la bedelay meeshii abu hurayra oo kale ibnu cumar laga dhigay de saxaabada kulluhum cuduul waxma dhibaya xadiidka haddana maca dalika iyagu yatajawazuuna oo waxay leeyihiin a'imadii hore waa cilaysan yahay xadiidkan markaad cillada u dhabo gashana keliya waa meeshaas laga qalday oo saxaabigii saxaabi kale lagu sheegay wayashhadu lidalika tasmiyatu tirmidiyi almansuuqa macluulan waxaana markhaati arrintaa u furaya buu leeyahay magacaabista tirmidi ou mansuuqa macluul ku magacaabo sababtu waa maxay licadami alcamali bihi inaan lagu camal falaynin dartiis laa licadami sixatihi maaha inuu saxiix aanu ahayn yani xadiidku hadduu mansuuq yahay saxiix maahan miya waa saxiix yani sixada iyo naskigu mays ma islaha xadiidkan waxaa laga yaabaa de sanadkiis inuu saxiix yahayo bukhaari iyo muslimba uu ku jira laakiin uu mansuuq yahay in marka macluul lagu tilmaamo waa isdilaax libacdi اlmutaqadimiin wanaqla bnu abi xaatimi can abiihi wuxuu kasoo guuriyey qowlahu xadiidu bni mascuudi fi الtaطbiiqi mansuuqun wuxuu yihi xadiidka ibnu mascuud ee ku saabsan tadbiiqa labada gacmood saas inta laysugu aaburo labada bowdiyood dhexdooda la geliyo waayo waa inta aan markii hore markii hore sidaasaa jiri jirtay markii dambena in jilbaha gacmaha lagu qabto marka la rukuucayaa ayaa nusuustu ay la timid marka tadbiiqii mansuuq inuu yahay buu sheegay wanasa bnu salaax calaa maa sabaqa faqaala wuxuu yidhi ina bacdahum qaarkood ay lmuxadisiina alaqa sma alcillati buu ku idlaaqay calaa maa laysa biqaadixin wax aan qaadix ahayn ayay cilla ku idlaaqeen ibnu salaxna waa kaa marka sheegaya walacala takhsiisa almutaakhiriina hada alnawca bismi alcilali liana akthara axaadiidi kutubi alcilali min hada alnowc sababta waa maxay muta-akhiriintu ayagu ay labadan shardi u qabsadeen ciladana ay sumad uga dhigeen inta badan kutubulcilal axaadiidtay ka hadasho labadaana u badan wax leh wax yacnii ciladiisu qarsoon tahay haddana ay qaadixo tahay ayaa u badan maadaama marka ay iyagu u bateen ayay marka cilalkii ama ciladii waaba ku sumteenba kamaa huwa daahirun sida muuqato wasaraxa bihi sakhaawiyuna uu caddeeyey ow liannahu adaquhaa wa aqmaduhaa cilalka waa badan yihiina midda ugu daqiiqsan ugu qarsoonaan badan baa labadan ah marka ay labadan rugni wadato waqad ictarada bacduhum bishiddatin calaa hada takhsiis qaar culimada ka mida aad takhsiiskan u caariday uga hor yimid walikulli wajhin maa yu-ayiduhu yacni wej kastana wax xoojinaya ayuu leeyahay labada dhinac walacalla maa dahaba ilayhi almuta waxa ay ku tageen culimadii dambe waxaa laga yaabaa nowcun min alxasri waataqyiid inay tahay nooc xasri iyo taqyiid laa tagyiira fi lmanhaji bilmacna alcaam ee manhajkii xadiidka ma doori in la dooriye ma aha bilmacna alcaam u doorin maayaan E, iyagii baa waxay ka hadlayaan wax khaas ah iyay rabaan inay ka hadlaan wailaa famaa salafa wixii tegey min saniicihim ee waxay sameeyeen culimadii hore ah ayaa owlaa habboon wa saniicu lkhalafi khalafka farsamadooda iyo siday iyaguna wax u dawineen ayaa ashalu litacliimi u fudud u fudayd badan xagga waxbarista iyo walfahmi fahmka daa'imanna ninba ninka ka dambeeya waa jilciyaa wax oo dadka dambe mar walba waa loo jilciyaa wixii si ay u fahmaan ayaga marka wuxuu leeyahay arrintu marka arrin iska iska waxaa weeyaan uun eh, ku xiran eh, qawaacidkii maahan in qaarkood laga tegaayo ama la taqyiir lagu sameynayo maahan manhajka oo xadiidka caamka ah ee eh, waxay tahay qolo walba marka sidii u fudud dadka iyo inay marka wax u tusto wاlkhilaafu fi nihaayatina gayru muؤhirin ida salima الnahju اlcaam wuxuu leeyahy khilaafkuna waxba ma saameynayo haddii nahjiga caamka dariiqa la qaadaya caamka uu nabad galo wacalaa maa sabaqa sidii soo hormartay falxadiidu اlmucallu isilaaxan muta'ahiran huwa xadiidka mucalka ah isilaaxa ahlu xadiidka weliba kuwii dambe sidii dambe huwa alxadiidu aladii daahiruhu asalaamatu waa xadiidka sida muuqato daahirkiisu waa inuu ka nabad galay cillo utulica calaa qaadixin oo markaa lagu daalacday korkiisa lagu arkay wax dhaawaco fii sixatihi sixadiisa dhaawaco sanadan ow matnan sanad ahaan ama matni ahaan falaa yakuunu alxadiidu macluulan isdilaaxan xadiidku ma noqonayo macluul isdilaax ahaan ilaa idaa tawafara fiihi shardaani inay laba shardi ay ku buuxsanto maahane kusoo buuxsanto humaa awalan assalaamatu fi daahiri waa inuu nabadgalo sida daahirka muxuu ku nabadgelaa marka sida daahirka waa nabadgalay maxaa la dhahaa bitaxaquqi shuruudi sixati alxadiidi sanadan shuruudii xadiidka uu saxiixa ku noqonayay sanad ahaan waa in la helo cadaalat raawi dabdiga raawiga dabdi yacni aslu dabdi inuu leeyahay wahaakada haaniyan alwuquufu in loo istaago loo dul istaago calaa qaadixin shay dhaawacaya fii axadi hadihi shuruud shuruudahan mid ka mid ah wax dhaawaco markaa in la arko qaaliban sida bahan qaala alxaakimu abu cabdillaahi alxaakim waxa uu yidhi alimaam alxaakim wainamaa yucallalu lxadiidu xadiidka waa la cileeyaa min awjuhin wajiyaale ayaa laga cileeyaa xaggooda laysa liljarxi fiiha madkhalun jarxigu uusan boos ku lahayn warkiisaan marka muxuu ka wadaa fa ina xadiida almajruuxi qofka majruuxa xadiidkiisa saaqidun waahin waa mid dhacay dhacayo oo aada daciif u wa cilat lxadiidi xadiidka ciladiisana takhuru way badanaysaa fii axaadiisi hiqaati bayba ku badan tahay yacani wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo cilladu markaad xadiidka daahirkiisa feeriso ciladu makuu muuqanayso daahirka xadiidka waxaad moodaysaa inuu nabad galay oo shuruudii sixada waad ka helaysaa xadiidkan sida daahirka laakiin markaad duruqdiisa jamciso ood u abtiriso xadiidka ayaad waxaad arkaysaa waham iyo qalad ku qarsoonaa oo shardi min shuruudi sixa dhaawacayo ayaad arkaysaa markaad aragto daalacataba cilaa xadiidkaas ku jirtaa marka la leeyahay marka wuxuu ku leeyahay xadiidka awjuh baa laga cileeyaa jarxigu madkhalkuma laha jarxigu madhalkuma laha marka wuxuu ka wadaa ee nin awalba daciif ahaay ama kadaab ahaa ama matruuq ahaa wixiisu waa iska cad yihiin soo maaha kaas cillo ma soo gelaya cillo marka midkaasi ma soo dhexgelaya ma soo dhexgelaya waayo warkiisu waa cad yahay kaas ila marka hore wuxuu kugu qeexay cilladu inay tahay khafiya nin marka aada intaad taqriibu tahdiibka ka fiiriso kadaab waaye ama matruuq waaye ama mutaham aada ku aragto warkiisu waa cad yahay ninkaas laakiin warkan laftiisa laysa calaa itlaaqihi oo waxaan arki doonnaa waxyaabaha cilalka lagu ogaadaba waxaa ka mida mararka qaar jarxiga laftiisa kutubuljarxi watacdiil ma looga maarmaayo cilalka waayo kutubuljarxi watacdiil waxay ku tusayaan qof uu ku dhacay jarxi muqayada jarxi mutlaq iyo muqayadaa jiro qofkan isagoo hiqa ah ayaa haddana riwaayatuhu can fulaan ayaa la duraa riwaayatuhu can fulaan marka in la duro daahiru sixa ma aha waxaan ujeedaa marka daahirku waa ka waa ka saxeix cillo qarsoon waay marka waxaa imaan kara mararka qaar dabaqaadka ruwaada mukhiriinta ah dabaqaadkooda inta yacnii siday u kala xoog badan yihiin mararka qaar qaraa-inta iyo la fiirinaayo iyo marnaba macnaheedu marka maahan jarxigu waa laga maarmaa iyo tacdiilka kutubihiisa cilalka waa looga maarmaa sidaas uma jeedo ee wuxuu u jeedaa nin majruux ahoo warkiisu makshuuf yahay baabkan cilalka maxba kama galo ila waaba la arkaa isagoo loo jeeda markaasuu yidhi wacilat اlxadiidi takhuru fi axaadiidi الhiqaat weliba cilalku waxay u badan tahayba yani cilalka axaadiidta axaadiidta hiqaadkay ku badan tahay ee kuwa ducafada iyo majruuxiintu ayaga warkoodu ciladooda waa daahirba taas halkan maba soo gelayso maadaama marka daahiru maca ana daahira salaama ay tahay salaamadu marka waxay keenaysaa ninku inuu hiqo yahay marka axaadiisu hiqaaday cilalku ku badan tahay an yuxadisuu bixadiidin inay xadiid sheegaan lahu cilatun cilo leh fayakfaa calayhim cilmuhu ogaalkiisa ka qarsoomaayo fayasiiru lxadiidu macluulan buu noqonayaa marka abu yani abu cabdillahi alxaakim sidaas ayuu yidhi macrifatu culuumi اlxadiidka wayadharu waxaa muuqanaya ana alxaakima xaakim awalu man khasasa hada lmusطalaxa musطalaxan ninkii ugu horreeyo gaar yeela inuu isagu yahay watabicahu man bacdahu dadka ka dambeeyeyna way raaceen duuna an yastadrika calayhi in isaga yani isagoon ka daba tegin wax istidraag aan ku samaynin wuxuu raba inuu ku yidhaha tacriifkan hadda xaakim sow maahan kii kii labada shardi ay ku jirtay cilo yacni daahirka inuu ka nabad galo cilo daahirka inuu salaamo yahay ciladuna inay khafiya qaadixa tahay khafiya qaadixa labadii shardi unbuu xaakim halkan ku qariray marka waxa mutaahiriinta tacriifkooda ay xadiidka mucalka ay ku tacriifinayaan xaakima ugu horeeyey inuu ku dhowraba waxaana muuqanaysa muuqanaysuu leeyay marka dadkii ka dambeeyeyna isagay ka qaateen mana tacqiibinin bal ina bna xajar qaala bacda kalaamin libni salaax wuxuu yidhi wa fii haadaa raddun ayaa ku sugan calaa man zacama qofkii sheegtay la radinayo ana almacluula macluulku yashmalu kulla marduudin warkaani marka waxaa ku jira buu leeyahay raddi yaa la radinayaa qofkii ku andacooday macluulku xadiid kastoo marduuda waa macluul qofkii yiri marka xadiid kastoo marduuda macluul miya limaada unan macluul macluul ku ahayn marduud kasta maxuu macluul u noqon waayey marka su-aasha saas waay kan macluulka ma su-aalayaan ya sax marduudkaa ka caansan haa ma lagu daraayo sax sax waa waa isku soo dhaweyseen kulligiin waa marduudku macnaha acamu min almacluul leanna marduud waxaa jira aan macluulba ahayn kan ciladiisu ay muuqatana waay saas ka raada wuxuu yidhi marka wa qaala aydan almacluulu macluulku maa cilatuhu qaadixatun khafiyatun maa cilatuhu qaadixatun khafiyatun waa wixii ciladiisu ay dhaawacayso isla markaana ay qarsoon tahay wa hada tacriifi tacriifkan alakhiiri ee dambe saara rukbaanu min ahli اlxadiid dadkii marka yacnii isaga dadkii soconayay ku soconayay xadiidka iyo isqilaaxiisa kanay ku socdeen marka tanbiih laa yalzamu min alishaarati ilaa wujuudi cilatin fi xadiidin an yakuuna mucallan mutlaqan wuxuu kugu baraarujina marka wuxuu yidhi laa yalzamu maka laazimaysa min alishaarati ilaa wujuudi cilatin cillo jiritaankeeda in la tilmaamo fii xadiidin xadiid dhexdiisana lagu tilmaamo ka laasimi mayso an yakuuna mucallan mutlaqan inuu xadiidkaas mucal yahay mutlaqan oo marka lagu leeyahay mararka qaar waxaa jirtaba xadiidkan matnigiisu waa matni ama bukhaariiyo muslim ouba isaga yaalaaba laakiin waxaa laga hadlayo bacdi duruqihi oo cila ku jirta iyaa laga hadlayo macnaheedu marka maan marka cilalkaas la bayaaninayo fii nafsi اlamri muطlaqan xadiidkan waa mucal ma ma ka laazimaysa qaala alcalaa-iyu wainamaa yaqwa alqowlu bاtacliili cilaynta qowlka ah wuxuu xoogeysmaa cinda cadami اlmucaaridi yani nin kastoo ama macnaa warkan hore macnihiisu wuxuu yahay cid walba oo xadiid cillo kusoo oogto fii nafsi اlamri inuu mucal yahay qasab maaha iyadana marka xaafid alcalaa-i wuxuu yihi wainamaa yaqwa alqowlu bitacliili wuxuu xoogeysmayaa cinda cadami lmucaaridi ciladaasi haddii mucaarid ay weyso haddii ciladii lama ictiraad ku yimaada iyadii lafteeda oo la bushiyo iyada meesha laga saaro ee xadiidkii mucal ma ahaanayo waxaysu yajzimu lmucallilu bitaqdiimi الtacliili iyo waxaysu meel yajzimu lmucallilu qofka mucallilka uu jasminayo bitaqdiimi الtacliili tacliilku inay ho inuu isaga ka horeeyo ictiraadka ow anahu adhara ama waa muujiyeyba ciladiibuu muujiyey fa amaa ida اqtasara hadduu ku gaabsado cala alishaarati ila alcilati cilada bis inuu tilmaamo faqad oo keliya bian yaquula maala waaba inuu yidhaahdo fi lmawsuuli xadiidka mawsuulkaa xadiid mawsuul uu arkay markaasuu yihi rawaahu fulaanun mursalan hebelna mursal ahaan uu wariyey arrintaa marka cillo ma noqone mucal ma noqona xadiidkaas maya ow naxwa dalika walaa yubayinu mana caddaynayo iyo riwaayatayni arjaxu labada riwaayo mawsuulada mursalada midda raajixnimada badan fahada mawjuudun fii kalaamihim culimada xadiidka warkooda waa ku jirtaa tan oo kale walaa yalzamu minhu mana ka laasimayso rujxaanu lirsaali cala almawsuuli in mursalku mawsuulka ka rajaxsan yahay si cilada markaas loo sugo ma la dhahayo saas yani markau waxay tahay qofku hadduu cillo sheego cilada markuu sheego ictiraad inay ka nabad gasho waa koo isagu laakiin hadduu yidhaahdo ruwiya mursalan wa ruwiya mawsuulan ama rawaahu fulaanun ayaa wariyey mursalan waqad rawaahu mawsuulan isagoona waa wariyey haddii intaas uu sii wado marka uu yidhaahdo walirsaalu waalarjaxu alirsaalu tan arjaxaana waa mursalka hadduu isagu yidhaahdo markaasi ama a'immadu ay yidhaahdaan markaasi xadiidku waa mucal laakiin bimujarad waa tilmaamay ictiraad wax ictiraadkii lama fiirinin ama isagiiba ma dhihin cilladaa muqadam ama dhihin mararka qaar baa waxaa dhici karto waxa wax lagu cilaynayo in laga xoog badan yahay aduse halkaas tusaalooyinka markaan ku gaarnaan arkaynaa bimujarad marka in cillo lasoo oogo xadiidku mucal ku noqon maayo intaa marka wuxuu uga baxay muqadamo uga baxay oo cilla maxaa la yidhaha istilaax ahaan iyo luqa ahaan iyo yuu ka baxay fasalka labaada uu gelaya marka waxay noqonaysaa ahamiyatu cilmi lcilal cilalka cilmigan cilalka ahmiyadda uu leeyahay ka bacdina marka qaraa-intii iyo qawaacidkiiba u dhex gelayaa maanta inta aan ku joojino marka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina